bab asmaai sitati muctala almudaafa wa sitatun tarfacuha bilwaawi fii qowli kuli caalimin waraawi wanasbu fiiha yaa ukhaya bilalif wajaruha bilyaayi facrib wاctarif wayaa akhuuka wa abu cimraana waduu wafuuka waxamu cmaana cuhmaana uma hanuuka saadisu اlasmaa'i faxfad maqaali xifda didakaa'i baabul asmaa'i asmaada baabkeedii weeye asmaadii asittati ee lixda ahayd asmaadii almuctallati ee bogtay asmaadii almudaafati ee la idaafeeyey waxaan ku soo jirnay kitaabkii mulxat اlicraab waxa aynu soo qaadanay ismiga mufradka ah ee mucrabkee la icraabahayo ee tanwiinsan iyo kaan tanwiinsanayn labadaba halkan musanifku wuxuu kaga hadlayaa kolkuu ka baxay baabul icraab icraabka asal waxa ah in xaraka la icraabo laakiin intani waxay la mid tahay mustahno oo la icraabaynin xarako ee xuruuf la icraabahayo musanifku markaasaa wuxuu idhi wuxuu u yahay baabkani baab lix ismi waa lix ismi oo gaar ah toddoba ma ah lixdaa waxaan ahayn qaacidin laguma dabaqi karo asmaadaasina laabudda waa inay muctal tahay asmaadu hadday saxiix tahay laguma dabaqi karo saddex asmaadaasi waa inay mudaaf tahay oo idaafaysan tahay haddii ayna idaafaysnaynna laguma dabaqi karo wuxuu ka tegay musanifku oo miaalka ku keenay waa in aan loo idaafaynin yaa lmutakalim ee yaa lmutakalim gayrkeed loo idaafeeyo kaasi waa shuruuda guud ee ka dhexeeya wa sittatu lix tarfacuhaa waxaad ku rafcinaysaa ood ku godaysaa bil waawi wow ku godaysaa fii qowli kulli caalimin nin walba oo caalima ah hadalkiisa iyo waraawin nin walba oo caalimkaa ka warinhaya waa muttafaq nasbu kordhig fiihaa asmaadan la kordhigana bil alifi alif bay ku sugnaatay yaa ukhaya walaalyarowgeygiyo walaalkayow wa jaruhaa jarkeedu asmaadan la jaro bil yaa iyo abuu ku sugnaaday eh facrif arrinkaa garo wactarif aqoonso baro oo dadkana u sheeg oo aqoonso wahya asmaadaasi akhuuka walaalkaa weeye waa abuu cimraana cimraan aabbihi weeye waduu weeye wafuuka afkaagii weeye waxaamuu cutmaana cutmaan qaraabadiisii weeye uma hanuuka hankaaguuna saadisu lasmaa'i asmaadaa kooda lixaad weeye bucawradaadu ee faxfad waxaad xifdidaa maqaalii aniga hadalkayga xifda didakaayi fahman inu saaxiiba fahamkiisoo kaleeto nimaan fahmo lahayn ma jirta buuri meeshan kaleeto ma fahmi karo weligii musanifku waxa uu leeyahay icraabkii markuu ka soo baxay xarakaadka ahaa ayaa wuxuu raaciyey abwaab loo yaqaano mustahnaat oo qaacidadii hore ka soo hadhaysa waxaynu soo barannay iyo nasbo iyo khafdo iyo jasmu ahaa icraabka saasaynu isku ogeyn inuu ahaa laakiin wow baa icraab aha iyo alif baa icraab aha iyo ya baa icraaba midna maynaan isku ogeyn waa mustanaad marka baababkan oo dhan meesha ajruumigu odhan jiray walmucrabaatu waa laba qaybood qismu yucrabu bilxarakaat wa qismu yucrabu bilxuruuf xuruuf in la icraabo asalkay ahayd laakiin maxaa nawaab noqon jiray xuruuftuna nawaab bay noqon jirtay musanifku markaasaa wuxuu yidhi oo arrinkaa uu kaga hadlay lix ismi oo loo yaqaano asmaa sita horeyna aynuu soo mari jirnay waxaa la dhahaa asmaa lkhamsa asmaadaa markaad damacdo in aad isticmaasho ood ku hadasho oo aad qorto kolkaad doonayso asmaadaasi laabudda waa in la idaafeeyo yaau lmutakalimna waa inaan loo idaafeeyo haddaba maadaamuu ismi yahay icraabka saddex buu ku lahaa imaa lixdan ismi waa marfuuc imaa waa mansuub imaa waa majruur taasuu ka hadlayaa wuxuu ku uhi kolkuu yahay lixdan ismi mid ka midii wowbaad ku rafcin mansuub markuu yahayna calaamatu nasbadu maxay noqon ama nasbaduba labadii madhab alif bay noqonaysaa markaad jeraysane jarku wuxuu noqon ama calaamatu jarku wuxuu noqon yaa buu noqon hayaa waaba isku warku waaba intaaba mithaalkii cuuku yidhi waxaad odhanaysaa jaa'a akuuka wa abuu cimraana wa dulmaali wa ra'aytu faaka wa xamaahindin wa hana nnaaqah wa marartu biakhiika marartu biabiika marartu di maalin baad odhanaysaa saasaad u ciraabaysaa bimacnaa waxaad fiirinaysaa haddii lixdan ismi ay marfuuc tahay wow baad ku godaysaa jaaa abuuka akuuka xamuuka fuuka duu maalin baadi odhan liannahu duuda laabudda waa in ismu jinsi loo idaafeeyo shuruud badan baa meeshan ku jira marka ma rabo inayd ku wareertaan musanifku waa kolkaad godaysa ui wow aad ku godayso oo saasaad odhanaysaa taasu marka hadalka ku bilowday oo wuxuu yidhi wa sittatun lix tarfacuhaa waxaad ku godaysaa bilwaawi wow baad ku godaysaa baad ku godaysaa jaa abuuka jaa ficil maadi abuuk maxay noqonaysaa faacilu jaa marfuuc calaamatu rafci ama rafcu alwaaw niyaabatan can dama lnahu asmaau sita lannahu min asmaa sit asma amsa hasku odhin asmaa sit haye abu mudaaf walkaafu mudaaf ilayla waxaynu isku ogeyn laabudda waa inuu yahay mudaaf akuu muctal marka ma yahay ismiga dhexdiisa maxaa yaala wahubaa yaala muctal ma yaha laabudda waa in asmaadu waa inay muctal tahay waa in la idaafeeyo duu idaafo ma tahay fu oo kaleeto duudu shardi iyada waxaa ah in ismuljinsi daahir a iyada loo idaafeeyo waxaa kaloo shardi gaar ay leedahay duudu waa inay bimacnaa saaxib tahay ee waa inayna duudi bimacna ladii oo kaleeto aysan ahayn duu maalin oo kaleeto arrinkaas ma muttafaq baa cinda alcarab mise isku diidan yahay waa muttafaq cinda alcarab culimada iyo ardayda labadaba wuxuu ku yihi fii qowli kulli caalimin caalim walba hadalkiisa iyo waraawin mid walba oo caalimkaa ka warinhaya waa muttafaq caalimku wuxuu aaminsan yahay wow baa lagu rafcin ardaygiina sidoo kale wuxuu aaminsan yahay maxaa lagu rafcinayaa wow baa lagu rafcinayaa maxaa marka lagu kordhigaya ila saddexdiibu icraab buu qaadanayaae wa nasbu kordhig fiihaa asmaadan dhexdeeda la kordhigo bil alifi kaainun wuxuu ahaaday bil alifi alif yaa ukhaya walaalyaroweygeyow yaa ukhaya walaalyarowgeyow ya-dan asalkeedu ukhayi buu ahaa wuu hoos dhignaa kasro iyo ya way isku culus yihiin ka horraysaa la rabay lakiin ya-da in la xarakeeyo kasro waa culays markaasaa loo bedelay fadxo bacda waxaa weeye iclaal saddex yaa-ood baa iska daba yimid waa la xadafay labaa la xadafay halbaa soo hadhay yaa ukhaya walaalyarowgaygiyow kolkaad nasbinaysood kor dhigaysaan alif ka kordhig haya ra abaaka akhaaka xamaaka faaka daa maalin iyo ra'aytu hananaaqa bal xaggaasaan u duwaynaa hananaaqa wa jaruhaa asmaadaa jarkeeduna bilyaai kaa-inu wuxuu ku sugnaaday bilyaai abuu ku sugnaaday asmaadaa markaad doonaysa inaad jartana sidoo kale waxaad ku jaraysaa ya baad ku jaraysaa marartu biabiika wa akhiika wa xamiika wa fiika wa dii maalin marartu bihananaaqa ohanaysaa ee facrif arrinkaa garo oo wactarif qir arrinka inaad garato waxaa kasii dambaysa inaad diiddo iyo inaad aqbasho arrinka horta baro oo in wow lagu godo oo alif lagu kordhigo oo yaa lagu hoos dhigo horta garo qirna inuu hadalkaasi sax yahay oo dadka sii gaadhsiiyo arrinkaasi waa inuu yahay arrin aan hadal ka noolayn waa inuu yahay oo ay isku waafaqsan yihiin ardaydii iyo culimadii labaduba haye ii sheeg sheeg marka wahiya iyaduna asmaadaasi wahiya iyaduna asmaadaasi lixdii akuuka walaalkaa weeye wa abuu cimraana cimraan aabihii weeye waduu weeye waduu maalin da maalin di maalin wafuuka afkaagii weeye wafuuka afkaagii weeye fuugaasi waa inuusan miim wadanin oon famun la odhanin shuruud gaar le ajrumkiso garanaysaan wax badan baa meeshan ku jira waxamuu cumaana cumaan qaraabadiisa weeye uma hanuuka cawradaaduuna saadisul asmaa asmaada teeda lixaad weeye ee faxfad arrinka gara buuri hee maqaali hadalkayga xifda didakaa'i fahman inuu saaxiiba xifdigiisa oo kaleeto wuxuu yidhi hadalka aan ku leehay ee aan kuu sheegahayo oo asmaaulkhamsaha qaabka loo sitaha qaabka loo ciraaba garo garashada marka waa labo baliid doqon ah oo fahmo aan lahayn aan waxba kala garanhaynin oo maantoo dhan lagu celcelinhayo kor gacanta saa loo odhan hoos saa loo odhanhayo iyo nin fahma lahoo kolkii wax loo sheegay isla markiiba qaadanhaya maadaama aan lagu odhanin wow baa lagu godaa oo lagu hoos dhigaa oo lagu kor dhigaa ee laguhi marna waa wow marna waa alif marna waa ya maskax bay u baahan tahay nin marka fahma leh qaabka uu wax u fahmahayo fahamkaasoo kale faham buu kuri musanif waa tirtirsan wey inta aan kaga gudubno waxaa meeshaa aan ka fahanay asmaadan asmaa sitaha kolka la icraabahayo horta qolo kalea jirto oo leh asalkaba asmaa sitaha waxaa la icraabayaa xaraka sideedii icraab xuruufa xarakaa la icraaba oo waa maxay wowgan iyo alifkan iyo ya-dani xarakadaa la timid bay dheheen leanna wow godaalka maxaa ka dhasha wow kasradana maxaa ka dhasha ya fadxadana maxaa ka dhasha bay yidhahdeen alif baa ka dhashay waxay dheen waa calaamaun kutusinaysa icraabkii wowgani waxaniye waxay dheen xaraka alciraab iska dhaf warkooda kuwaas warkooda iska dhaf asmaadan tadeetaayi kolkii la icraabayo sideed shardi bay leedahay shuruud way ka dhaxaysaa shuruudna duu baa gaar u leh shuruudna fan baa gaar u leh waa soo barnay marka shuruuddaas o dhan baabu xuruuf alcilla halkan waxaa laga hadlayaa xuruuftii xuruufulcilaha laodhan jiray waan soo baranayba xuruufulcilihii waa soo celis baabkan wlwaaw walyaau jamiica wllaalif huna xuruufu lictilaali lmuktanif walwaawu wowgii iyo walyaau yadii jamiican xaal ay yihiin dhammaan iyo walalifa aliftiiba huna xuruuftaas saddexdiihi xuruufu lictilaali cilo xuruuftoodu wey xuruuftii almuktanifi ee geesta dhacay dhinaca laabudda waa in laga horeeyo ama laga dambeeyo musanifku markuu ka soo hadlay asmaadii lixda ahayd qaabka loo icraabo gees dhinac fasiri doonaa musanifku markuu ka soo hadlay xuruuftii xuruufulcillaha kolkuu ka soo hadlay asmaada asmaaulsita ahayd qaabka loo icraabo ayaa halkan kadeeta musanifku wuxuu keenay saddex xaraf oo loo yaqaano xuruufulcilla oo horay aynu uga soo hadal baabkani marka waa istidrawi soo celin oo kaleeto waxaa marka musanifku meeshan la sheegaa inuu u keenay masaladii hadda aynu sheegaynay oo ah xuruuftan xuruuful cilada ah kolka la icraabahayo asalkaba waxa la icraabahayo waa xarakaad waxa la icraabahayo amaa xuruuftan tadeetaay waa calaamad un kutusinhaysa un bes sidaan haddaba sheegna sidaasmasiti eh, oo kaleeto musanifku marka wuxuu ku uhi waawgu iyo ya-du iyo alifku saddexdaa dhammaantood xuruuful loo yaqaanaa mar haddaad aragto kelmad kelmadda awo uu ku jiro ama alif uu ku jiro ama ya uu ku jiro waa xuruufulcillo xuruuftaasina laabudda waa inay dhacda buu yidhi gees waa inay dhacdo waxaa laga wadaa xuruufta xuruufulcillaha ama waa inuu wax ka horeeyo ama waa inuu wax ka dambeeyo waa inuu wax ka horeeyo wax ka dambeeyo gaar ahaan waa inuu wax ka horeeyo dhexdana way dhici kartaa gadaalna way dhici kartaa halkaa wuxuu musanifku ka wadaa oo gees waa inay dhacdaa bimacnaa xuruuftan xuruuful cillaha ah laguma bilowdo kelmadda wuxuu ku uhi waa xuruuftii dhinaca dhacaysay bilowgu macnaha xuruuftan wowga iyo alifka iyo ya bikownihim ay xuruufulcillo yihiin laguma bilaaban kara kelmadda haddaad aragto wow lagu bilowday kelmad xarfulcillo ma aha haddaad aragtay alif lagu bilowday kelmad xarfulcillo ma aha haddaad aragtay ya lagu bilowday kelmad xarfulcillo maaha sababtu waa maxay xuruuftani markay noqon hayaan xuruufulcillo laabudda wowga waa inuu ka horeeyo damun si loo cileeyo ya-dana waa inay kasra ka horayso si loo cileeyo alifkana waa inay ka horeyso fadxa waa inay ka horeyso matalan rama baan hadda doonayna inaan icraabno asalkeedu wuxuu ahaa ramaya ramaya ya-dan tadeeta hadda ramaya ku jirta ma laga horeeya mise lagama horeeyo qaacida ku dhacaysa mar haddii laga horeeyo laakiin wacda qaacida ku dhacaysa hadii hadda la yihahdo hala celeeyo wax wax ku dhacaya ma jirto walidaalika saa darteed xuruuftani kolkay xarful cillo noqonayaan saddexdaa xaraf mid walba xarako munaasab u ihi waa inay ka horeyso qaacidada ugu fiican waxay tahay saddexdan xaraf waa inay ka horeyso maxay xaraka munaasab u ah sida maxaa alif munaasab u ah fadaxo wow maxaa munaasab u ah damo ya maxaa munaasab u ah kasro marka almuktani musanifku taasuu ka wadaa almuktani taasuu ka wadaa waa in wuxuu kuu sheegay an xurufulcillo ay tahay ee craabkoodii wax iskama hadlayo walwaa wow iyo walyaau yadi iyo walalifa alifkii saasa usoo qadanaysa alifka jamiican xaal ay yihiin dhammaan huna iyagu xuruufulctilaali cillo xuruuftooda weeye xuruuftii almuktanifi ee geesta dhacaysay dhinaca almuktanifi ee geesta dhacaysay weeyaan baab ismi manquus halkaa waxaan kaga soo baxnay asmaa sita maxaa la ciraabaa xuruuf alcilla maxay yihiin halkana waxaa ku xiga ismiga manquuska loo yaqaano maxaa la icraabaa ismigani ma aha ism maqsuur ee waa maxay ismi manquus walyaau fi lqaadi wa fi lmustashiri sakinat fi rafciha waljari wa tuftaxu lyaau ida ma nusiba naxwu laqiitu lqaadiya almuhadaba walyaau yadi alkaa inay tee dhacaysa fi lqaadiya wa fi lmustashri saakinatun mid reeban weeye fi rafcihaa godaalkeeda dhexdiisa iyo waljari hoos dhigeeda kasraheeda maxaa ku soo hadhay markii la kordhigayo wa tuftaxu lyaau ya-di waa la kordhigayaa idaa maa nusiba markii la kordhigo mithaal naxwu laqiitu waxaan la kulmay alqaadiya qaadigii baan la kulmay almuhadaba ee la edbiyey la tababaray akhlaaqda loo yeelay baan la kulmay bu halkan musanifku wuxuu kaga hadlahayaa ismiga loo yaqaano manquuska waa maxay ismanquus kitaabkan iyo kitaabkii hore ee sarfiga ahaa way isla socdaan maxaa la dhahaa ismi manquus ismi manquus waa ismi walba maxaa meeshaa ku baxay ficil laabudda ismigaasi waa inuu mucrab yahay maxaa ku baxay mabnigii baa ku baxay kolkii aad wax qaaciidaynayso ogow shardi kasta oo sheegta waxbaa ku baxahaya waa inuu ismi yahay waa inuu ismigaasi ismi mucraba yahay aakhirkiisa waa inay ya ugu dambayso maxaa ku baxay ism walba aakhirkiisa ayna ya ayna ugu dambaynin baa ku baxay wax kasta ama wow ama alif ugu dambe geli kara meesha manquus looma odhan karo laabudda waa inay ya ugu dambayso ya-du waa inay tahay khafiifa waa inay tahay ya fudud maxaa halkaa ku baxay ya thaqiila kursiyun shaaficiyun oo kaleeto baa ku baxay ayib ya-du waa inay tahay laazima maxaa halkaa ku baxay caarida zaaid markii ya-du tahay baa halkaa ku baxay ya-du laabudda waa inay xuruufta ka mid tahay shantaa wixii laga hela shardi baa waxaa loo yaqaanaa ismankus mar haddii ismi lagu yidhi saddexdii icraabbu marka qaadanhayaa marfuuc mansuub majruur majzuum ka warrama ismiga madhici karaba mabahaba kaasuu ka hadlay wuxuu ku yihi mithaal ya ku jirta buu ihi fi lqaadi marka waa maxay waa ismigii manquuska ahaa tilmaantii oo dhan buu leeyahay ya ku jirta iyo mustashri ninka wax gadanhaya ama sida libaaxa oo kaleeta ah yaadaas waa la sukuunin hayaa laba xaalo fi rafcihaa wa jarihaa kolkii ama ay marfuuc tahay ama ay tahay majruur ya-daasi waa saakina ya-daasi saakina ayib wuxuu ku yihi matal mihaalkii alqaadi marfuuc ka dhig jaa alqaadi haye maksuur ka dhig haddana marartu bilqaadi soo ma jeedid ya-du waxaa lagu uhi saakina sababta hadda loogu qadarahayo ma garanaysaan sababta loogu qadarahayo ha icraabkii hadda xog ku qadaran yahay ya ayib ja <laughs> alqaadi marartu bilqaadi baad odhanaysaa weliga sababtu waa maxay yaadu xaraka miya aqbalaysaa ilaa kasron maa qablahaa kaas aqbalaysaa laakiin u fiirso icraabkani kolkii la marahayo ismiga manquus waxaad gaar u kala qaadaysaa war kelmaduba marfuucba ma mansuubba ma majruurba hadday marfuuc tahay ama mansuub tahay laabuda ya-daasi waa inay saakina tahay ila ismi waa inay ugu dambaysaa la u fiirsa tilmaantii ismiga ya ugu dambayso oo ya-daasi ay laasimka tahay oo ya ay khafiifada tahay kolkuu marfuuciya majruuriya ya-daasi waa saakina balaskulinaya maxaa kuu soo hadhay icraabkaan baa kuu hadhay ka waran hadda iyo ay manaha uu ismigii manquus u mansuub yahay waa ku isbedelaya xaaladdu wuxuu ku yidhi wa tuftaxu lyaau ya-di baa la fadxinayaa tuftaxu waa la fadxin tuftaxu ficil mudaaric alyaa-una waa maxay waa naab faacilki wa tuftaxu waa la fadxinhayaa alyaa-u ya-dii idaa maa nusiba markii la kordhigo maxaad odhanaysaa naxw laqiitu waxaan la kulmay laqiitu waa ficil faacil maxaa ka dambeeya mafcuul kii hore wuxuu alqaadi soo maahayn laqiitu waxaan la kulmay alqaadiya qaadigii baan la kulmay waabdi nasba maka yadcuu yarmi waxaan la kulmay alqaadiya ismanquusaad soomson ya ugu dambayso ugu dambaysana oo mansuub u yahay sidoo kale la nasbinhayaa sida oo kaleeto laakin waa afcaasha inta badan ismi wow ugu dambeeya oo yaryahay daaciye oo kale lanadcuwa oo kale waa kii isna ayib laakiin baabkan miyuu ugu soo gelaya maya lanna isman qus waxaynu nihi waa ismi walba oo mucrabaha ah oo ugu dambaysa aakhirkiisa ya oo yaadu laazimaata yaadu khafiifa tahay ayib walyaau yaadi fi lqaadiya fi lmustashri saakinatun mid reeba wey fi rafciha godaalkeeda waljir wa tuftaxu lyaau yadi waa la fadxi waa yadi lqaadiya idaa maa nuiba markaaliftaas alilaq nuiba gobaygaa lagu qurxiyey idaa maa nusiba markii la kordhigo naxw waxaan la kulmay naxwu miaal laqiitu waxaan la kulmay alqaadiya ra'aytu alqaadiya qaadigii almuhadaba ee la edbiyey ayaan la kulmay mustashri waa ismu faacil waa kolkuu qofku wax gadanhayo waxaa kaloo la dhahaa mustashriga qofku markuu xanaaqo sida libaaxoo kaleeto uu dibiro markaana waa la yidhaahdaa oo waxaa markaa laga keenay asad shari soo garmaysaan asad shari waa libaaxa weerarka hujuumka libaaxu kolku xanaaqo ee uu isdiyaariyo ee uu soo saaro ee uu rabo inuu boodo baa la asad shari mustashri waxaad odhan kartaa waa ismu faaciloo min ishtaraa ka ahaaday ishtaraa yashtari mustashrin markaa noqonaya ama waxaad odhan waa nin cadhaysanoo cadhada heerku ka gaadhay waa kalsad shari oo kaleeto kalsad shari ayib waxaa kaloo lamid ahaa ya hadda soo musan odhanin laabudda waa in ay ya-daasi ay sukuunsan tahay sooma odhanin waxaa alqaadi buu kuli hadda al baa gashay waxaa lamida sidoo kale markii la idaafeeyana waa lamid matalan baa qaadi lbasra jaa qaadi lbasra ra'aytu qaadiya albasra marartu biqaadi lbasra waa markay al gasho ismigii manqu eh, manquuska ahaa sidana loo icraabayaa markii la idaafeeyana sida oo kale unbaa loo icraabahayaa sida unbaa loo icraabahayaa ayib ka waran yahay munakar hadduu yahay ka waran ilaa hadda soo marray ismigii manquus oo marna mucaraf ah, marna mudaafa ah, isku icraab weeya baynu nidhi xaalat rabci xaalat aljar ya-da waa lawaa la sukuuninhaya xaalatu nasbina ya-da waa la fadxinaya warkiiso saa uma dhamaan isagii ka waran oo nakira ah waa ka waa baabkan waa beydkan wanawin waxaa tanwiinisaa almunakara alsma ismiga almunakara la nakireeyey almanquusa ee ya-da ugu dambayso fii rafcihi godaalkiisa iyo wajari hoosdhigiisa khusuusan waxba isma bedelin taquul waxaad odhan haadaakani mustashrin ku wax gadanhaya weeye mukhaadicun oo khayaamahaya wafzac waxaad u argagaxdaa ilaa xaamin mid ilaaliya xaggiisa kaasoo ximaahu ilaalintiisu maanicun mid wax diidaya yoon agtiisa la mari karin waayo ka cidu ilaaliya aan cid ag mari kartaa jirin allah subxana wa tacaala musanifku <laughs> wuxuu ku yidhi beytkan u fiirsada waxaa ku jirta macno xoogaa rakiibka isagu siduu u dhigay fiiriya wuxuu yidhi waxaa ismiga nakirada ah ee manquuska ah tanwiini buu laba xaalo rafcihiisa iyo jarkiisa labadaa xaala gaar ahaan tanwiini buu ku yidhi warkaa wa aragtaa kolka laguri tanwiini booska waxaa ka baxay oo ka go-ay yadi soo <laughs> booska ka baxday yadii ismiga yabaa ugu dambaysay soo maaha yadii booska ka baxday yadii baa booska ka baxday mithaal buu mithaaliya wuxuu yidhi waxaad odhanaysaa kani haadaa mustashrin asal kelmaddu maxay ahayd mushtariyun mustashriyun mukhaadicun oo wax khayaamaya buu ku yidhi wafzac waxaad u agagaxda ilaa xaamin asalku xaamin muxuu ahaa xaamiyun ximaahu ku ilaaliya maanicun mid mancinaya uu yahay ayib matal asalka qaadin kelmaddan asalkeedu qaadiyun buu ahaa qaadiyun rasmiga qaabka loo qoro qaadiyun buu ahaa waxaad odhanaysaa marka marartu biqaadiyin laba hoos dhig baa tanwiinta markaa saaran sida asalka lagu talagalay kelmadda ya-da ahaa waa inaad tidhahdee jaa qaadiyun marartu biqaadiyin kelmadda asalkeedu saasuu ahaa laakiin ya-dii waa sababta ya loo xadfaya waa maxay waa likawnihaa xarfi cilla ya-du maxay ahayd xarfilcillay ahayd qaacido sarfigaan kusoo marray ma xasuusataan ya u fiirsada iyo wowgu markay tatarufaan ay aakhir maraan xaraka ma aqbalaan waxaa kaleeto waa la xadfaa dan waa la xadfahayaa waa ko ma la xadfay kolkii la xadfay ee ya la iska tuuray ee la tuuray baa waxaa soo hadhay tanwiintii tanwiintii marka waxay fuulaysaa xarafkii ka horeeyey ya-da bay fuulaysaa ya-dii waa la tuuray laakiin kii ka horeeyey ayay fuulaysaa qaadiyun soo ahayn maxaa ka horreeya hadda yaad ya-da iska tuur daad baa ka horreysa soo maa isaar marka tawinta maxay noqon qaadin bay noqonaysaa qaadin bay noqonaysaa oo qaacido khatar way qaacidantay tahay kelmadaas dhowr baynu ku banayn doonaa ayib haddaba qaadin sooma noqonin waxaa su-aal meeshan ka imaan karta oo waa maxay tanwiintii saarnayd kelmadan asalkeed rafcu ahaa maxaa looga dhigay kasrada waxaa looga dhigay meesha waxaa ka maqani waa maxay waa ya maxaa ya kutusiya marka kasro sidii xarafka meeshan ka xadfan ee len ismiga yaaba akhirkiisa ugu dambeysay ay ku tusido kasradan ayaa tanwiinta waxaa laga dhigay kasra laga dhigay qaadin marka waxay noqon jaa qaadin marartu biqadin ayay noqonaysaa nasbihii baa kuu soo haray nasbaha mar hore soo martay muxuu noqonayaa ra'aytu qadiyan noqonaya noqonayaa ra'aytu qaadiyan waad ku istaagaysaa marka yaa ku istaagaya kelmaddan hadda ra'aytu qaadiyan yaa ku istaagaya hadda allahu akbar ra'aytu qaadiyan weeye waa markii kelmadda la wasilinahayo o la xidhiirinahayo kolkii lagu istaagi muxuu noqonayaa saa in soo mar maxaa loo <laughs> alif baa loo bedelahayey alif baad ugu istaagaysaa xaalatu nisbe kolkiiya sida hayrkii oo kaleeto ayib haddaba ka waran ku istaagto ki aan mansuubka ahayn hadda aan soo maray ee marfuuca ahaa ee majruurka ahaa haddaad ku istaagtid muxuu noqonayaa see loogu istaagahayaa yaadii baa la sukuuninhayaa marka waxaa loogu istaagayaa sukuun baa loogu istaagayaa waa hadduu yahay mucaraf waa yadii baa loogu istaaga waxad ohanaysaa jaa qaadi marartu bilqaadi baa la odhanhayaa ayib marartu bilqaadi yadii baad xadfaysaa waad sukuuninhayaa waxa ka horeeya waa markuu yahay nakira waa kan hadda ka hadlaynay oo markaa maxaad odhanaysaa haadaa qaad marartu biqaad marka maxaa kugu banaaday hadda qaadin inaad tidhaahdo qaadin iyo inaad tidhaahdo qaadiya iyo inaad tidhaahdo qaad aayadda qur-aankeed maxay ku jirtay ee ahaa faqdi maa anta saddexdaa qira bay ku jirtaa saddexdaa qiraba halkaasay ku jirtaa ayib walidaalika saa darteed waxaa kan lamida haddii al ay gasho sidii kii hore aan soo maray jaaa alqaad marartu bilqaad way yar tahay ba laakiin kaas jaaa alqaad inaad tidhaahdo marartu bilqaad aad ba u yar tahay bay idhaahdeen ayib wuxuu ku yidhi khusuusan xaal u yahay arrinkaasi khaas uu yahay taquul waxaad odhanaysaa haadaakani mustashirin ku wax gadanhaya weeye mukhaadicun oo khiyaamahaya wafzac waxaad u argagaxdaa ilaa xaamin mid ilaaliyo ximaahu kan uu ilaalinayo maanicun mid mancinaya uu yahay wahakadaa saas oo kale baabkan waa intan labada beed oo kadaba tuur waa intii hadda un wahakadaa saas oo kale ayaa tafcalu waxaad ku samaynaysaa fii yaai shajiyi yajiyi shadeeda yadeeda iyo wa kulli yaai ya walba oo bacda maksuurin tajiiu imaanaysa bacda maksuurin mid la kasriye gadaashii haadaa kan idaa maa waqtigii weeye waradad ay soo aroorto shardigaas uga gol lahaa mukhafafatan xaal ay tahay la fududeeyey ee fa fahmu fahm canii xaggayga warkaan kuu sheegiga fahm fahma saafi lmacrifa macrifadiisu mid ay saafi tahay oo aan ku jirin oo badaxla oo ayna ku jirin wax isku dardarmaday ifahmu kuleeyahay musanifku musanifku wuxuu kuleeyahay soo hadda maadan soo baranin qaabka loo icraabo ismiga manquuska ya-diisa qaabka loola dhaqmo marfuuciisa iyo majruurkiisa iyo magsuurkiisa maadan soo baranin waxa uu ku leeyahay kan oogu dambeeya waxaad ku samaynaysaa buu ihi xaalatu rafcaha iyo jarka iyo nasbadaba tanwiinta munakarka ah, rafciisa iyo jarkiisa gaar ahaan ya oo la sugahayo waa ismi walba oy ugu dambayso aakhirkiisa ya la kasriyey oo waxa ka horeeyaay uu magsuur u yahay waa daabidka manquuska shajiy oo kaleeto halkan wuxuu musanifku ku tuuray un bes soo tilmaanti hadda aynu soo tilmaanay maynaan odhanin ismiga manquuska ah waa ismi walba oo mucrab aha oo aakhirkiisa ay oogu dambayso ya oo ya-du ay tahay laazim oo ya-da ah, khafiiftaso maynaan odhanin waa laabudda haddii aysan ugu dambaynin ismiga ya-daasi aynan ahayn muaqal laakiin hadday ya-daasi muaqal ay tahay ka waran sida qurashiyun kursiyun oo kaleeto hadday tahay bal ka waran sidaasaa loo daynaya craabka tabtaasaa loo daynaya shajiyun jaa ma odhan kartid jaaa shajiyun ra'aytu shajin ma odhan kartid kursi waa sidoo kaleeto dhabiyi dhabyana waa sida oo kaleeto liannahu kolkii la icraabahayo laabudda waa inay kasra ay ka horreyso kan maxaa ka horeeya waxaa ka horeeya dhaba sukuun baa ka horeeya sukuun ayaa ka horeeya intii hadda aan soo sheegnay bas a weeye macnuhu waxaa wey wahaakadaa tafcalu ficil walba oo hadda lamida afcaashii aan soo maray saa unbaad ula dhaqmaysa wax ku jirta ma jirta laabudda ya-da ugu dambaysa ismiga manquuska waa inay tahay khafiifa whaakadaa saasoo kalea tafcalu ku samaynaysaa fii yaai shajiyi shajiyi yadeeda iyo wa kulli yaan ya walboo bacda maksuurin taji imaanaysa bacda maksuurin mid la kasriya gadaashii ya-du haddaynan bacda kasre imanin baa kuu timid ma soo gelaysa baabkan kadeeto haadaakan idaa maa waradood markay soo aroorto weeye mukhafafatan alamdulila yadu kolka idaa maa waradat ilyaa waa meeshaa ku jirta ya markay soo aroorto mukhafafatan xaal ay tahay mid la fududeeyey ee fafahmu fafahm fahm cani xaggayga fahma saafi lmacrifa macrifadiisu mid ay sax tahay oo maqsuur wallah subxaanahu wa tacala